wman tabicahum biixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd aan ku soo jirnay kitaabu tawxiid gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baabka labaad baabu fadli tawxiidi wamaa yukafiru min adunuub masaa'ilka ayaan soo gaarnay fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan axaadiidtii iyo aayadii masaa'ilka laga qaadanayo ayuu soo khulaasayna fiihi filbaabi baabka masaa'ilaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa sacatu fadlillaah ilaahay fadligiisa ballaarnidiisa weeye saca siinta waa la fadxina sidaasaa fasaaxo badan in la fadxiyaa fiican fadliga ilaahay ballaarnidiisa ayaa laga qaadanaa baabkan oo halkee ka qaatay fadliga ilaahay inuu aada u ballaaran yahay waxaa laga qaatay xadiidkii cibaada xadiidkii cibaada qofka tawxiidka qira man shahida an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh wa ana ciisaa cabduhu wa ana ciisaa cabdullaahi warasuuluh wa kelimatu alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhu waljannata xaqun wanaara xaqun adkalahu llahu daasuu ka qaata marka dadka tawxiidkaas la yimaado shantaas arrimood suga adkalahu llahu aljannata calaa maa kaana min alcamal wax alla wixii camal uu sameeyey ha xumaado camalkiisa saalixa ha yaraado camalkiisa xumuna ha bato laakiin qofka tawxiidka sidaan ula yimaado shantan arrimood la yimaada ilaahay jannada waa geline fadliga ilaahay ballaarnidiisa meesha laga qaato waa halkaas adhalahu llahu baa ku yidhi adhalahu llahu ljannata calaa maa kaana min alcamali wax allo wixii camaloo qofkaasi ku sugan yahay kolleyba janno alla waa gelinay qofka shantaas arrimood sidaas u suga kolleyba janno alla waa gelinay athaaniyatu mas'alada labaydaa karatu hawaabi tawxiidi towxiidka ajarkiisa badnaashada uu badan yahay weeye cindallaahi lagtiisa uu ku badan yahay salada labayda oo baabkan laga qaadanaa hawaabka tawxiidku inuu aad u badan yaho ilahay agtiisa ku badan yahay wey saladaasna waxaa laga qaatay hadda laa ilaaha ila allah haddii kafad la saaro toddobada samo iyo waxa camira toddobada dhul kafad la saaro maalat bihina laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah way ka culays badnaaneen way ka culays badnaaneen taas waxay kutusaydaa karatu hawaabi tawxiid cind allah towxiidka hawaabkiisa badida u badan yahay ilaahay agtiisana uu ku badan yahay halkaasa laga qaato ahaaliatu mas'alada saddexayda takfiiruhu towxiidka kafaara gud inuu u yahay weeye maca daalika hawaab hawaab badida la jirkeeda adunuuba dunuubta baabkan waxaa kaloo laga qaadanaa towxiidku isagoo sidaas u hawaab badan oo hawaabkiisu aad u badan yahay haddana dunuubta waa lagu dhaafa dunuubta dhaafinteedu waa labo qofka gaalnimo isagoo ku sugan iyo dunuubta waaweyn hadduu soo islaamo dhammaan dunuubtiisu hore towxiidka lagu dhaafa dhammaan towxiidka lagu dhaafa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfir lahum maa qad salaf ilaahay weynaa baa leh subxaana wa tacaala qolada gaalowday nabiyow u sheeg waxaad ku tiraa hadday gaalnimada ka joogaano tawxiid la yimaadaan wax alla wixii horreeyey waa loo dhaafaa ah. nabigana sala allahu calayh wasalam wuxu le alislaamu yajubu maa qabli islaamku waa gooyaa wixii ka horreeyey dhammaan wixii dembi ka horreeyey oo dhan waa jaraa islaamku waa baabi'ina kaas waa kufrigii iyo dunuubtii ka horreeyay islaamku haddii qofka islaamnimada dhexeeda uu dunuub kula yimaado isagoo tawxiidkii haysta uu kadib la yimi dunuub dunuubtaas si kastaba ha u badnaatee fa hiya taxta mashiiat illaahi mashiiada ilaahay bay ku hoos jirtaa waxaa dhici karta in ilaahay u dhaafo subxaana wa tacaala in ilaahay iskaga dhaafo tawxiidka uu sugay daraaddeed meesha laga qaadanana waa xadiidka anas oo nabiga sal اllahu calayh wasalam xadiisulqudsiga uu yidhi allah wuxuu yidhi qofka hadii uu towxiid la yimaado oo uu waxa weeyaan ila kulmo asagoon cidna ila wadaajinayn cidna adoon ila wadaajinayn in adanow haddaad ila kulanto la laataytuka biquraabiha makfira dhulka muggiis wax ku dhow oo dembi dhaaf aan ku siina oo aan kula imaana taas waxay tusadaa tawxiidka in dunuubta ilaahay ku dhaafo laakiin mashiicada allay ku xihanta arrintaas ma ahan qof walba in loo dhaafa qof walba in loo dhaafo maaha mashiicada allay ku xihanta qofku doonu ilaahay u dhaafo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dadka iyagoo towxiid haysta dunuub badan la yimid labada way dhici kartaa ilaahi weynaa subxaana wa tacaalaa fadligaas towxiidka ilaahi weynaa inuu ugu naxariisto oo dunuubtao dhan loo dhaafo oo ilaahay asagu iska dahiro qofkan ilaa dunuubtu waa wasaq iyo najaas wey dunuubtu waa wasaq waa najaas waxaa dhici karta ilaahay fadligiisa inuu ku dahiro oo u dhaafo oo jannada saas u geeyo waxaa kaloo dhici karta in inta cadaabka la geeyo lagu soo dahiro oo wasaqdii looga soo dahiro oo marka laga soo dhameeyo kadib jannada la keeno labada waa dhici karta saas darteeday ahlu sunnuhu cadaabka gaalada la cadaabaa waa ihaana dullayn la dullaynaa wey dadka muminiinta ahe dunuubta galay cadaabka ilaahay cadaabana waa tadhiir waa dahirid jannada ma galo waxaan daahir ahayn dunuubtan ayagaa isku wasaqeeyey marka uskagaas iyo wasaqdaasaa looga soo dahira marka tawxiidka dunuubta ilaahay uu ku dhaafaa wixii ka horreeyeyna waa qacan waaba lagu dhaafin dhammaan wixii ka dambeeyeyna oo aan shirki iyo gaalnimo ahaynna fa hiya taxta mashii'at illah mashii'ada ilaahay bay ku hoos suganta in shaaa kafara lah hadduu doono waa u dhaafaa bifadlihi wa in shaaa cadabahu hadduu doonona qofka ilaahay waa u cadaabaa bicadlihi araabicatu mas'alada afrayda tafsiiru aayati waa aayadda tafsiirkeeda allatii aayadda fii suurati lancaam ku sugan aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmi aayaddaas tafsiirkeeda nabigaa fasiray biulmintaas in loola jeedo bishirki qofka shayga laleeyahay hadduu aamin ka noqdo ilaahay laba arimooduu siinaya alhidaaya waalamaan laba shaya ilaahay siinayaa hadduu dulmi ka noqdo beri laba shay amni iyo hidaaye dulmigaas la sheegayo waa shirkiga shirkiga wey aayadda dulmiga lagu sheegayo haddii qofku shirki ka beri noqdo oo u ka badbaado ilaahi weyna aslulhidaaye waa siina aslulamnina waa siina hadduu dulmiga aqsaamtiisii oo dhan ka nadiif noqdo ka fogaadana oo dunuubtii ka wada fogaado wixii ka dhacana uu ka toobad keeno daacaadkii waajibaadkiina uu ilaaliyo markaasna hidaayo kaamil ah iyo amni kaamil ah ilaahay siinaya subxaana wa tacaala alkhamisatu masalada shanaydaa ta'amulu lkhamsi shantii in la fiirfiiriyo weeye allawaati shantii fii xadiid cibaada xadiidka cibaada ku sugneed shanta xadiidka cibaada ku sugneed oo xadiidka cibaada shanta arrimada ku sugnayd maxay ahaayeen man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu wa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluhu wa kelimatu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu waljannata xaqun wannaara xaqun shantaas wey shantoodu waxay kale yihiin shahaadateynka labaa laga tiri من shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa midda koobaad wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluhu waa midda labaad wa ana ciisa cabdullaahi wa rasuuluhu wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhuna waa midda saddexaad waljannata xaquna waa midda afraad wanaara xaquna waa midda shanaad shantaas oo xadiidka cibaado ku jirtay oo qofka shantaas la yimaada ilaahay taamul lkamsi shanti waa in la fiirfiiriyo allawaati shanta fii xadiii cibaada xadiiska cibaada ku sugan waa in aada loo fiirfiiriyo shantaas waa arrin weyn waa arrinta janna ku xihan tahay asaadisa mas'alada lixayda annaka adiga qof walbo idaa jamacta haddaad isku keento baynahu xadiidka cibaada iyo wa bayna xadiidi citbaan xadiidka citbaan iyo wamaa baxda waxaa ka dambeeya xadiidka abi saciid iyo xadiidka anas ah tabayana laka waxaa kuu caddaanaa macnaa qawli laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allaahu dhihidda la dhahaa macnaheedaa kuu caddaanaa macnaha la dhahaya aa kuu caddaana maxaa yeelay xadiidka cibaada shahaaduu cabiray man shahida u yidhi cilmi waa inay ku dhisantah oo qofku wuxuusan cilmi ulahayn haduu ka dhaqaati kaco kadaab waa inay cilmi ku dhisantah xadiidka ka dambeeyey oo citbaanna waxaa ku jira fa in allah xarama annaara man qaala laa ilaaha ila allah fa in allah xarama cala naari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika waj allah ayaa ku jirta yabtaqii bidalika waj allah qofka laa ilaaha ila allahu yidhaahda asagoo ku raadinayo ku dalba wejiga ilaahay oo isla ilaahay inta kaa raalli noqdo oo janno ku geeyo kuwa jannada markay galaan wejiga ilahay arka aad ka mid noqon qofka sidaas u yidhaahda qofka sidaas u yidhaahda wey xadiidkan sidaasoo kaleeto anasna waxaa ku sugan asna waxaa ku sugan qofka laa ilaaha ila allahu yidhaahda keliya maahane waa inuu ilaahay la kulmo asagoo wax shirkiga wadan oo laa ilaha ilahu markuu yidhi waa inuu shirkiga ka fogaadaa ee laa ilaha illa allahu keligeeda maaha marka axaadiistaas markaad isku darto macnaha laa ilaha illa allahu yaa kuu caddaan oo macnaheedu waa maxay macnaha laa ilaaha ila allahu waa qofka tawxiidka ku dhawaaqa shirkigana ka fogaada ee ma ahan qofka tawxiidkii ku dhawaaqa shirkigana garab wado sababto ah shuruudaa lagu xiray shuruudaa lagu xilay laa ilaha illa allahda ma ahan qowl mujarada fiiri asaadisatu masalada lixayda anaka adiga idaa jamacta markaad isku darto isku keento baynahu xadiidkaas oo cibaada iyo wa bayna xadiidi xitbaan iyo wamaa bacda wixii kasii damaysida xadiidka anas tabayana laka waxaa kuu cadana macnaa qowli laa ilaaha illa allah laa ilaaha ila allaahu dhihidda la dhahaa macnaheedaa kuu cadayna oo macnaheeda waxaa loola jeedaa in shirkiga laga tago wa tabayana waxaa kaloo kuu caddaana laka adiga khada'ulmaqruuriina kuwa la kadiyey gafkooda dad kadsoonaa jira oo u qaateen laa ilaaha ila allahu carabka haddaad ka tira nabad inay iska tahay mar haddaad laa ilaaha illa allahu carabka ka tira inay ku dhan tahay oy tahay jannada balaq iska dheh laakiin kuwaas inay kadsoon yihiin waxaa ku tusaya munaafiqiintu laa ilaha illa allahu waa yidhaahdeen naartana dabaqa hoosey ka gelayaan ilaahi weynaana wuxuu noo sheegay inaysan muminiin ahayn wa min annaasi man yaquulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhir wamaa hum bimuminiin ilaahi weynaayaa wuxuu leeyahay dadka waxaa ku jira dad carabka baarkiisa kale muminiinaan nahay ilaahay baan rumayna haddana muminiin ma ahan waa gaalo gaalo wey ilahi weynaa wuxuu leeya ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar munaafiqiintu dabaqa hoose oo naartay ku sugan yihiin halkaasay ku sugnaanayaan waana ku waarayaan weliba sida gaalada kale ugu waarto marka waa kadsoon yahay oo waa lunsan yahay qofka u qaatay laa ilaaha illa allahu carabka haddii laga yidhaha afka daarkiisa oo qalbiga aysan gelin in intaas jannada lagu gelayo badkaas way dadka gabsada maxaa yeel laa ilaha illa allahu wafiiri xadiidka cidbaan shardiguu ku xira marka jana lagu gelaya shardiguu ku xira oo halkee shardigu uga jira xadiidka cidmaan waa ku jira man shahida qofka qira an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin allah maahana waxdow keligiis xaalu allah yahay laa shariika mid la wanaagan lahu allah xaalsan u sugnaaninaqira u fiirso waa xaalo xaal wey waxaa laga xaalaynaa man shahida qofka qira shahida faacilkeedaa laga xaalaynaa qofka qira inuusan jirin axad gal lagu caabudaa allah maahane ilaah keligiis caabuda mid la wadaaga xaaluusan jirin oo shirka la ah, saas qofka xaaladaas ku qira qofkaas weeye qofka jannada iskale xadiidka itbaanna fiiri man qaala laa ilaaha ila اllah qofka qira laa ilaaha ila اllah yabtaqii xaaluu ku raadinaa bidaalika xaaluu ku raadinaa bidaalika dhihidaasuu laa ilaaha ila اllahu dhahay waj allaahi wejiga ilaahay yabtaqii jumladeeda waxaa laga xaalaynaa qaala faacilkeeda qofka laa ilaaha ila allahu ku qawla ku dhawaaqa yabtaqii xaal uu ku dalbaahu ku raadinaa xaaladaas qofka ku dhawaaqa fiiri maahan xaalad kale isagoo weji ilaahay ku raadayn haduu ku dhawaaqo waxba uga badbaadi maa wuu muslima lagu aqoonsado naftaada ha ku badbaado maalkaagu ha ku badbaado xaaladaas kaluu ku dhawaaqa waxba ku heli maa oo ilahay agtiisa wax uga heli maa laakiin xaaladda uu ku helayo jannada waa xaaladda uu ku dhawaaqo laa ilaaha ila allahu isagoo wejiga ilahay ku raadina fiiri yabtaqi waxaa laga xaalaynaa qaala faacilkeeda qaacidaduna waxay tahay alxaalu qaydun licaamilihi wasfun lisaaxibi alxaalu qaydun licaamilihi caamilka waa xira qayd waa shardi qaydku qofka ku qowna laa ilaaha ila allah laakiin shardi maxaa marku ku qawlaa yartaqi bidalika waj allah isagoo weji ilaahay ku raadina qofka ku qawla waa qeyd waana wasfun lisaaxibihaa saaxibulxaalkuna waa qaalo faacilkeeda sifadiisu waxay tuu ku sifaysan yahay inuu wejiga ilaahay ku raadina laa ilaha illa lah marka caamilka la qayda waa caamilkeed waa qaalada oo ficilka qowlku waxaa ku qaybayo shardi u ah marka janno lagu helaa shardi waxa u ah inuu weji ilaahay ku raadinayo taasaa shardi u ah qowlka qaalaad caamilkii saaxiibulxaalkiina waxaa faacilka qaala qofka qowlkan ku dhawaaqaa sifadiisu waa inay tahay inuu weji ilaahay raadinayo sifadiisu waa inay tahay markaasuu janno ku helaya marka qofka u qaatay afka baarkiisa in layskaga hadlo ee janno lagu gelaya waa lusayn waa lusayn xadiidka anas laftirkiisa fiiri ya bna aadam inaka low ataytanii baad ii timaad biquraabi alard dhulka muggiis wax ku dhow khadaaya uma laqiitani aad ila kulanto laqiitani laa tushriku xaal aadan ila wadaajinayn bi aniga shay-an shayda adoon shayna ila wadaajayn aad ila kulanto waa xaalo uma laqiitani laa tushriku jumlada xaala halkee laga xaalayn laqiitani tadeedaa laga xaalayn tadeedaa laga xaalayna tadaasaa saaxiibulxaala caamilkiina yaa laqiya waalxaalu qaydun licaamilihi wasfun lisaaxibihi markuu ilaahay la kulmaayo shardi waxa ah laa illa saa ku hadlay shardi waxa u qayd ku ah inuusan wax shirkiya samaynayn ah, wax shirkiya asagoon samayn inuu dhinto oo macnaha shirki uu ka toobad keenay maana shirki kale waa inuusan la socon waa shardi marka dembi dhaafka ilaahay siina qofkana sifo waxa u ah ilaahay inta la kulmo dembi dhaafka helaa sifo waxa u ah inuusan wax shirkiga ku sugnayn waa sifadiis waa saas tahay haddii laakiin isagoo shirki wato uu ilaahay hortago tago ballanqaadkan isagu shaqo kuma le loomana ballanqaadin cidda loo ballanqaaday kuma jiro marka waa kadsoon yahay qofka u qaatay laa ilaaha illa afka baarkeeda in jannada la yskaga helayo asaabicatu masalada toddobayda atanbiihu baraarujin weeye lishardi shardiga la isku baraarujiyo alladii shardiga fii xadiidi citbaana citbaan xadiidkiisa ku jira war shardigaas waa in lagu baraarugo shardigu halkee ku jira waa midkan hadda sharaxayna fa in allaha xarama cala annaari man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika waj allah xaaladaas way shardigu kuu sheega ah, xaalada laftirkeedu ilaa yabtaqii jumladan ah ah waxaa laga xaalaynaa qaala faacilkeeda marka qowlka ku qowlidda laa ilaha illa allah lagu qowlaa shardi waxa u ah in weji ilaahay lagu raadina markaasay qofka macno u yeelana aakhiro waa qeyd hardiga halkaasu ku jiro marka hardigaas waa inaad fahamto laa ilaaha ila allahu shardi waxaa markay aakhira kugu anfacaydo inaad weji ilaahay ku dalbayday inaad cilmi u laheed inaad yaqiin kaa aheed inaad caqiidaysneed inaad u hoggaansaneed waa markaas marka ilahay agtiisa kaa anfacaydo ahaaminatu masalada sideedayda kownul ambiyaai waa nabiyaalka ahaanshadooda yaxtaajuuna kuwa u baahan ay yihiin litambuhi litambiihi in laysku baraarujiyo calaa fadli laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah fadligeed alhaaminatu masalada sideedayda kownul ambiyaai waa nabiyaalka ahaanshadooda yaxtaajuuna kuwa u baahan ay yihiin litambiihi baraarujin calaa fadli laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah fadligeeda laysku hadde nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu weydiistay rabbigiis kelimad uu ku xuso ku baryo laa ilaaha ila allaahu dheh a ilaahay ku yidhi markuu yidhi rabbiow dadkii oo dhamaaleh anna waxaan doonayay kelimad ii gaarood ugu gaar yeesho nabiga oo nabi muuse ah rabbulcaalamiin wuxuu ku baraarujiyey laa ilaha illa fadligeed marka nebiyaalku way u baahan yihin in lagu baraarujiyey laakiin yay uga baahan yihin allahay uga baahan yihin aadmiga uma bahan laa ilaha illa allah fadligeeda in lagu baraarujiyo nabiyaalku yay uga baahan yihiin allah amaa ummadda kale ummadda kale ayagaa waxbara nabiyaalku ugama baahna laakiin allah inuu ku baraarujiyo way uga baahan yihin ah, cilmiga ilaahay cidna kama dherigto kamana baahi beesho marka nabiyaalka cidday uga baahan yihin cilmiga ee wax waa allah allah wey allahay uga baahan yihin laakiin dadka kale ayagaa waxbara dadka kale nabiyaalka iyagaaba loo soo diray ataasicatu masalada sagaalayda atambiihu baraaruji weeye lirujxaaniha laa ilaaha ila allahu um miisaan badnaanteeda laysku baraarujiyo bijamiici lmakhluuqaat makhluuqaadka dhammaantood ay ka miisaan badan tahay taasna xadiidka bisciidin ay ku jirto oo haddii toddobada sano iyo toddobada dhul iyo waliba todobada samo waxa camiraya haddii kafad la saaro laa ilaaha ila allahuna kafad la saaro maalad bihina laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah wayle leexalehedo way jiida leheed atanbiihu marka waa in isku baraarujiyo calaa rujxaaniha miisaan badnaanteeda laa ilaha illa lahu ay ka miisaan badan tahay bijamiici makhluuqaat makhluuqaadka dhammaantood fiiri marka masalada muhiimkaa ah maca anna kaiiran ayagoo in badan intaas badanoo miman dad ka mida haa laa ilaaha ila allahu dhahaa yakifu uu fudaana miisaanu miisaankiisa waxaana la ogyahay dad badan oo laa ilaaha ila allahu yidhaahda oo weliba tukada oo muslimiin ah hadhow dunuubtay sameeyeen iyo laa ilaaha ila allaahu iyo weliba acmaal saalixaad ah lagu daray marka miisaan laysku saaro dunuubtooda badnaane oo ka miisaan badnaane haddana wuxuu noo sheegay rabbi laa ilaaha illa allahu keligeed inay toddobada samo iyo waxa ku sugan iyo toddobada dhulka miisaan badanta hadhowna waxaa dhici karaa qof laa ilaaha illa allahdii ku qowlay daacaad kalena sameeyey laa ilaha illa allahdi iyo weliba daacaadkii kaluu sameeyo laysku daraa kafad loo saara dunuubtii uu sameeyeyna kafadaa la saari markaasaa waxaa miisaan badnaanaa dunuubta oo laa ilaha illa allahu iyo daacaadka lagu daray aa dunuubtiisu ka badnaani kaylaada marka arrintaas taas waxaad leedahay falbalaau min alqaa'ili laa min alqawli baladu meeshay ka imaanaydaa waa xagga qofka eelqowlka laa ilaha illa maha laa ilaha illa allahu iyadoo fadligeedu waa weyn laakiin qofkaas laa ilaha illa allahudiisa awal asaga xaggiisaa nuqsaanu ka jiro isaga xaggiisaa nuqsaanu ka jiro yaqiinta uu yaqiinsan yahay laa ilaha illahuda aan xoog badnayn ikhlaaskiisa iyo daacadnimadiisa aan xoog badnayn inqiyaadka iyo hogaansanka uu ilahay u hogaansan yahay aan xoog badnayn asalkii waa laga helo laa ilah illa waa rumey macnaheedana waa gartay waana hogaansamay asalkii islaamka iyo iimaanka waa laga helo laakiin dadka iimaankooda kale xoog badan laa ilaaha ila allahuba ayada marka bidaati haddii la fiiriyo wax la miisaan eg lama arko laakiin dadka laa ilaha ila allaahudooda iyo weliba daacaad kale sameeyeen inta fadla saaro macaasidoodu ay ka miisaan badnaaneen laa ilaaha ila allahba yaqiinta yaqiiniyeenaa dacfi uga jiro ah, ayagaa dacfigood marka beladu xaggooday ka timid ee laa ilaha illa aggeeda kama imaan falbalaau min alqaaili laa min alqawli aad leeda falbalaau min alqaa'ili beladu waxay ka timid waa qofka laa min alqawli qowlka oo laa ilaha illa kama imaan ah, falbalaau min alqaaili laa waa qaailka waa qofka yii qofka yii ayaa yaqiintiisu aciif ahe eh. laakiin qowlka uu ku qowlay oo laa ilaaha ila allahu ah bere kama imaan sidiisuu fadli badna ee asagaa sidii la hebay ula imaan taas weeyaan sidaas darteeda nabigu noo sheegay sal allahu ala waslam xadiid fara badan dad laa ilaha illa allahu yidhi oo weliba ay u ansaxday oo tukaday oo daacad badan sameeyey inay naarta gelayaan dhuxula ku noqonayaan kadibna laga soo saara daan laa ilaha allah u ansixin ma laga soo saareen inay u ansaxday muminiin yihiinay ku tuseen laakiin dacfiya uga jiray dacfiya uga jiray dacfi ayaa uga jiray markaasuu yidhi maca ana kairan ayadoo in badan intaas badanoo miman dad ka mida yaquuluhaa kelimada dhahaa yakifu fudaana miisaanu miisaankiisa alcaashiratu mas'alada tobnayda annasu waa caddayn calaa ana alaradiina dhulalyaalku sabcun toddoba inay yihiin la caddeeyo ka samaawaati ciraryaalka xaala la mid yihiin xadiidka abi saciidin waxaa ku cad oo uu nas ku yahay dhulalyaalku waa toddobo sida ciraryaalku ay u yihiin toddobo qur-aanka ciraryaalku inay toddobo yihiin wuu nasgareeya aayado badanuuna ku cadeeya qul man rabu samaawaati sabci qul man rabu samaawaati sabci inay toddoba yihiin aaduu qur-aanku u caddeeya tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waa naskareeya khalaqa sabca samaawaat qur-aanku waa naskareeyo waa caddeeyey samaawaatku inay toddoba yihiin laakiin dhulalyaalku inay toddoba nas maaha laakiin waa laga fahmi karaa qur-aanka nas kuma aha laakiin waa laga fahmayaho rabalcaalamiina wuxuu yidhi allahu aladii khalaqa sabca samaawaat wa min alardi milahun ah. ilaahi weynaa ciharyaalka xaggooda toddobuu ka abuuray dhulayaalkana intoo kale waa laga fahmaya dhulayaalkii lama dhihin toddobo weeye lama nas garayn nas maaha laakiin macnihii waa ka muuqda haddii ilaah yidhi ciraryaalka toddoba ilaahay ka abuuray dhulalyaalkana intoo kale marka misliyada intoo kale la yidhi xagga kayfka waa noqon karta xagga cadadkana waa noqon kartaa culmadu waxay yidhahdeen xagga kayfku waa baciid in loola jeedo marka sababtoo ah inay kala duwan yihin xagga kayfka iyo qaabka ee indhahanba ugu jeedna cirkaan noo muuqda iyo dhulkan kayfka waa kala duwan idan meesha ay misliga ka yihiin waa toddoba iyo toddoba waa toddobo iyo toddobo qur-aanku marka sidaas u sheegay toddoba dhow laakiin axaadiista aad u cadayday oo uu ka mid yahay xadiidka saxiixaynka bukhaari iyo muslim ku sugan man itadaca shibran min alardi duwiqahu yowma alqiyaama min sabci aradiin nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi qofka qaata hal taako oo dhul ah oo usan lahayn xaqdaruu ku qaata hal taako ciddii rabtaa ha lahaato oo usan lahaynuu xaqdarra ku qaato toddobada dul aa qoorta loo geliya hadsulka loogu duuba maalinka qiyaamaha oo la ydhaha maxsharka la imow ta soo jiida maxsharka aa ilaahay ku fadeexeeya toddoba inay xadiidkaasu nasgarey waa nasgarey xadiiskuna ku tusayaa cuquubada iyo dulliga sugaya dadka dhulka bilqaysta boosku u dhawaayo ku durkay beertii u dhaweedu ku durkay dariiqiiyuu ku durkay musiibada haysato ilahay agtiisa ka sugayda haltaak ah, maantana jidadkiiyaama wada go-ayn iska daa wax kale mid walba markuu gurigiisa dhisto hal mitiru horay tiir dheero hal mitira uu dhisana iyo laba tiirkaa saas u kala rogana yaa ku yidhi dhismada iskale labadan tiirood ganjeelka ka soo taagaydo waa biriqo ah, dhulkaanay ku taagan yihin dhulkaan lagu talagalay in gaari islaameed maro dabeer islaameed maro aras islaameed maro rati islaameed maro dadkaad aad la leedahay see laba tir uga soo taagi ah, jeelkaada ood laba mitir kaasuna laba mitiru soo galay kalna laba mitir aawa dhulkiiba ah, aawa jidkii ama dariskii ku sikan ama beertii islaameed ku sikan qaar kalena boosas waaweynaba rasmi u duldegeenba iyagu xaalkooda kasii weye taakada marka taasna qofku intay goorgoor tahay waa inuu ilaahay uga toobad keeno ka haro intay goorgoor tahay ha inuu ka haro xaafid ibnu kaiir aayadda oo sheegayda dhulku inuu toddoban yahay allahu aladii khalaqa sabca samaawaat wa min alardi milahunna aayaddaas sharxeeda waa suuratu dalaaqe wuxuu leeyahay qofka ku fasira todobada dhul waxaa loola jeedaa todobada qaaradood todoba iqliimle qofka saas ku fasira faqad abcada nujca qofkaasu soofka waa fogeeyey wa khaalafa alkitaabu wlxadiid kitaabkii alle iyo xadiidkii nabi maxamedna waa khilaaf loolama jeedo toddoba qaaradood toddoba gobolna loolama jeedo waa toddoba dhul oo mid walba gaar yahay taasaa loola jeedo marka waxaas laguma fasiro diinka ilaahay ah, laguma fasiro toddoba dhul wey wuxuu soo aroorinaya marka xadiid bayhaqi uu ku wariyey alasmaa wasifaat xadiidkaas cabdillahi bn cabaas laga wariyo sheegaya toddobada dhul kasta waxaa ku sugan nabiyun mil ka nebiyiku nebi maxamed nabi la ka jir dhul walba wa aadamu ka aadamikum wa nuuxun ka nuuxikum wa isa ka isaku ah, saas u sheegay wuxuuna yidhi bayhaqi isnaaduu saxiix laakiin waa shaad uu leeyy marka xadiiskaas waa shaad waa xadiis shaad ah. ma sugna oo dhul walba in la kala koobiyeeyey oo kale in aad adiguna toddobada dhul ku nooshaa ka imaanay adigan toddoba dhul inaad kala joogto oo toddoba koobi ay yihiin saas marka xadiiska sheegaya xaafidkuna waa sidaas usoo naqlayna inuu shaad yahay marka waa xadiis shaada wax sugan maaha kaas waa toddoba dhul dhul walba waxa ku nool ilaahay baa garanaa annaga kan unbaa xoogaa warbixina nala ka sii midkaan aan dul joogno aan wax xoogaa warbixina nala ka sii intaasaan ka ogno kuwa kale iyo dadka degan iyo qaabka u degayni iyo nabiyaalkooda iyo warkama hayno anagu ah. shaana loo dirayna maba ahanba shaqo ilmi aan u baahan mahoon ka jaahilnahayna ma ah, haddaan u baahana ilahay baa noo sheegi waa arina anaga naqusayn ah, waxa ku nool cilmi aan anagaba shaqo aan aan kulahayno naqusayn ah, marka in la baaro maahan yaa ku nool iyo qaabkay u nool yihiin maba ahanba cilmi anaga naquseeyaba cilmigaas marka xadiidkaasna ha ku kadsoobi toddoba qaaradoodna dhulka ha ku fasirin qur alcaashira maslada tobnayda annasu waa caddaynta la caddeeyey calaa analaradiina dhulalyaalka sabcin toddoba inay yihiin dad waxaa jira cilmiga shareicada markay rabaan inay fasiraan aad uga fog naqliga wixii saxaabadu ku fasireen ma raadinayeen wixay ku fasireen taabiciyaalku ma raadinayeen waxay ku fasireen a'imatulhuda ma raadinayaan waxay iska jecel yihiin inay qur-aanka ku fasiraan culumta casrigaah iyo waaqicaadkaas hadda ay ku nool yihiin waxyaala uga muuqday taasuna sax maaha sax waxaa ah aanka marka ugu horayda nabi maxamedaa fasiray wuxuu ku fasiray waa inaad taa rabta macnihiisa runta inaad waafaqdo nabiga saxaabadaa ka bartayna saxaabada tafsiirkoodii waa inaad aaddaa culumadii muslimiintoo qur-aanka fasirtay waanad u laabataa macnihii saxda ahaa markaad hesho wixii waafaqa oo waaqica yaalla ku miaali marka wixii waafaqsan ku miaali qur-aanku waaqica waa ka hadlaa laakiin tafsiirkii oo dhan inta ka leexato inaad qur-aanka daba dhigto xawaadiistan iyo dhacdooyinkan isaga adigu sidaad rabto u waafajido sax maaha sax calaa ana alaradiina dhulalyaalku sabcun toddoba inay yihiin ka samaawaat ciraryaalka xaalay la mid yihiin alxaadiyata cashar mas'alada toban iyo koobayda anna lahunna samaawaadka u celi anna lahunna samaawaadka samaawaadka u celi inkastoo dhulalyaalku ay dembeeyeen oo dhulalyaal hadda masaladii hore lagu soo sheegay laakiin samaawaadka sidaas ayuu u celiyey uthaymiin in loo celiyana waxaa keenaya waaamirahuna samaawaadkay ku jirta ee dhoolyaalka kuma jirta soo ma xadii waaamirahuna meesha uga jirtay waa samaawaad marka samaawaadka damiirka u celi alxaadiyata cashara masalada tobaniyo koodayda ana lahuna samaawaadka waxaa u sugnaadeen cumaanan kuwa camira waana malaaig malaaig weeye malaaig ayaa camira adat isamaa waxuqa lahaa anta ida nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam samada jiriq jiriq sida maaratay rarka marka la saaro culays badan jiiqda ka yeertaa saasoo kalea samada ka yeertay garbayna u leedahay yidhi nabigu inay jiriq tiraahdo maxaa yeelay afar farood meel la saaraa samada kuma taal ilaa malagaa taagan oo salaad u taagan ama malagaa ku sujuudsan ama malagaa ku rukuucsan afar falood meel la saaro garay ah, marka uleedahay yui nabigu inay jiiq tiraahdo garay uleedahay culayska saara afar falood meel la saaraa samada kuma taal ilaa malagaa taagan oo ilahay ku caabuday ah, malagaa taagan marka malaaigtaasaa camiraysa aaniyata cashar masalada toban iyo labayda ihbaatu sifaati sifaada waa in la sugo qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno lilashcariyati ashcariyada nusqooyinka gabal sidaasaa ku sugan lilashcariya nusqooyinka gabalna waxaa ku sugan lilmucadila waxaan khilaafayna qolada mucadilada ah mucadila haddii la yidhaha waa ka macno wenyaha ashaaciro oo mucadila waa kuwa ilaahay sifaadiisa ka marnaysiyon u sugin waxaa soo gelaya jahmiyo waxaa soo gelaya muctasilo waxaa soo gelaya ashaaciro waa ka macno weye marka dib mucadilo laydhaha kuwa ilaahay sifaadiisa ka marnaysiiya laakiin haddii laydhaha ashcariya waa hal firqoo ka mida sifaadda ilaahay qolooyinka aan sugin qayb ka mida waa sifaadda qayb waa sugaan ashaacirada qaybna ma sugaan ma sugaan abulxasan alashcari sheekh la dhihi jiray ay ku ay u nisbo sheegtaan oo asaguba ka toobad keenay sifaadan la sugayn oo kutubtiisa ku naskarayay sifaadda ilahay in la sugo sida cibaanada ku cad ah, mutadaawal wey meel walbuu yaalla ibaanada aakiru xayaatina sidaasu uga toobad keenay madhabkaas hore aimada u tarjamaydeen ay naskareeyeen oo caddeeyeen inuu ka toobad keenay asaga marka berinkuu ka guuray ay joogaan ashaaciradu ayagu tii ay ku dhegay oo shiiqoodii ka toobad keenay sifaadii alle markaasi awilayeen marka waa in la khilaafo ifaada la sugo halkee ka qaatay ifaada in la sugo man fain allaha xarama calى naari man qaala laa ilaaha ila اllah ybtai bidalika waj allah halkaas uga qaata allah wejigiis ilaahi weyna wuxuu leeyahay weji sifa layidhah sifa layidhah weji uu leeyahy ahlu sunna warjamaacana qabaan sifaadda noocaasa ee ilaahi isku sheega ama nabigu u sheego nasifullaaha bimaa wasafa bihi nafsahu oo wasafa bihi rasuuluh min gayri taxriifin walaa takyiif wa min gayri tacdiilin walaa tamhiil allah wuxuu isku tilmaamo ama rasuulkiisu ku tilmaamo waa u sugayna waa ku tilmaamayna min gayri takyiif annagoon kayf sheegin dhihi mayno wejiga alle saasuu ogyahay dhihi mayno ilaa annagaba nalama dhihinoo nalooma sheegin walaa taxriif leexi mayno oo sifaada ka leexi mayno meesha alla dhigay wa min gayri tacdiil walaa tamiil ilaahay addoommadiisa ku maali mayno ku shabihi mayno macnaheedana ka siibi mayno ka maqnayn sii mayno macnaheedan usugayno qur-aankuna waa sheegay wejiga ilaahay wayabqaa waxaa baaqi noqona markay makhluuqaadku baaba-aan rabbigaa wejigiisa wejigaasoo weynan iyo karaamayn u saaxiib ah ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay qaara awilana waxay dhahdeen war wejiga daatada loola jeedaa waxaa la leeyahay daatada alle inay baaqi ahaanayda way ka laazimi laakiin waxaa la wada ogsoon yahay marka la cabirayo sifa shaygu sifo uusan lahayn lagama cabiro maadaama la yidhi allah wejigiisaa baaqi ahaana allah wejiyuu leeyahay haddii wejigiisu baaqi noqonayana daatadiisu waa baaqi noqonay marka daatadu inay baaqi noqonayda waa macno laazimaya oo ka dhalana laakiin manduuqa lafdiga aayaddu ku dhawaaqda wejiga allah baaqi noqona w waana xaq in wejigaa leeyahay daatadu labadu baaqi marka sifaata waa in la suga waa shaacirada la khilaafo ahaalisata cashar sanadad saddex iyo tobnayda annaka adiga idaa carafta haddaad garato xadiia anas xadiidka anas haddaad garato xadiidka anas ya bni aadam inaka low ataytanii biquraabi اlardi khadaaya uma laqiitanii laa tushriku bi shaya ah, ibnu aadanow haddaad ila kulanto oo dhulka muggiis wax ku dhow oo gafafyaala aad igula kulanto laakiin aad ila kulanto adoon ii shariig yeelayn laataytuka biquraabihaa maqfira waxaan anaku aan kuula imaanayaa dhulka muggiis wax ku dhow oo dembi dhaaf ah. waa xadiidkaas markaasu wuxuu ku yidhi anaka adiga idaa carabta haddaad garato xadiida anas xadiidka anas carabta waxaad garanaya ana qowlahu nabiga qowlkiisa uu ku yidhi fii xadiii citbaan fain allah xarama cala naari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika waj allah allah naarta wuxuu ka xarimay qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah isagoo wejiga ilaahay ku raadinaa xadiidkaasaad garanay macnihiisa xadiidka oo uu nabigu yidhi fain allaha xarama cala naar ilaah naartuu ka xarimay man qaala qofka yidhaha laa ilaaha ila allah yabtaqii xaaluu ku raadina bidalika qowlka waj allah anahu anahu ana macnaa qawlihi nebiga qowlkiisa macnihiisa anahu nusqooyinka gabalaa ana qariyu iskaga qoran tahayba ana tarka shirki qaara iskaga qoranta mana ahane anahu tarku shirki waayo anahu macnaha qowlkaas tarku shirki waa shirkiga in laga tago waa shirkiga in laga tago laysa ma ahan macnuhu qowlahaa kelimada in la yidhaha bilisaani carabka laga yidhahdo in carabka keliya looga dhawaaqo maahane inta carabka looga dhawaaqo shirkiga laga tago wey inay saas tahayna waxaa ku caddeey xadiidka anasaa kuusii caddayna ya bna aadam inaka low ataytanii biquraabi اlardi khadaaya uma laqiitanii laa tushriku bi shaya fiiri qofka loo dembi dhaafayo oo janno gelaya waa qofka ilaahi la shirki ka tegey marka kelimadda macnaheedu waa in shirkiga laga tago ee macnaheedu maaha in carabka kaliya looga hadlo araabicata cashar masalada toban iyo afrayda ta'amunu ljamci jamcinta la ysjamciyey waa in la fiirfiiriyo bayna kowni ciisa ciise ahanshadiisa iyo wamuxamedin nebi muxamed sala allahu calayhima wasalam cabdayillaahi ilaahay labadiisii addoon inay yihiin wa rasuuleyhi allah labadiisii rasuul inay yihiin cabdayilaahi allah labadiisii addoon inay yihiin wa rasuuleyhi allah labadiisii rasuul inay yihiin labadooda hal meelaa laiskugu keena labadoodiina sidaasaa lagu wada sifeeyey waa inaad la fiiriiriyo waa in la iiriiriy waxuu ula jeedaa qolada macallaqabayaalka aho kirishtaanka ah oo malcuuniinta ah qaar kamidu waxay laqad kafara aladiina qaaluu in allah walmasiix bnu maryam waa gaaloobeen qolada yidhahdeen ciisa masiix oo ina maryamaah ah allah qaar kalena waxay dhaha maya waa ina ilaah ah, waa gaalo laqad kafara aladiina qaaluu in allaha haaliu alaaa waa gaaloobeen marka qoladaas gaalo inay yihiinoo gaalo qurunley ah inaad fahanto oo ciise uu sida nebi moxamed u yahay addoon alle rasuul alle ciisana uu yahay adoon alle rasuul saas in lagu fahamsiya labadooda loo jamciy labadooda labadooda sifadaasay leeyihin mid walba waa adoon ilaahay ee ma ahan rabbi ilaahayna walad male shariigna male alkhamisata cashar masalada shan iyo tobnaydaa ah. macrifatu ikhtisaasi ciisa ciise la gooni noqoshadiisa garashadeeda weeye bikownihi inuu yahay la gooni noqday kelimata lah ilahay kelimadiisa ciise wuxuu gooni la waa kelimadii alla leey wa kelimatu alqaaha ilaa maryam saasaa layidhi kelimadaasna waxaa loola jeedaaha la yidhi kun ciise wuxuu ku ahaaday kun maxaa loogu gaar yeelay ilaa nebi muxamed kaliya maahan iyo xataa makhluuqoo dhan kun a lagu abuura makhluuqoo dhan nebi maxamed iyo makhluuqa kaleba kun a ilaahay ku abuuray ciisena kuna alla ku abuuray maxaa ciise loogu gaar yeelo la yidhi wa kelimatu alqaaha maxaa loo yidhi ilaa makhluuqoo dhan ah kun lagu abuuray inamaa amruhu idaa an an lahu kun fayaquun sidiisaba allah markuu doono arin inuu jirsiiyo kun uu yidhaahda fayakuunu waana ahaada maxaa marka ciise loogu gaar yeelo waxaa loogu gaar yeelay nebi maxamed ama dadka kale fiiri ayaga biyihii aabbahooda laga abuuray meridii aabbahooda laga abuuray laakiin ciise meni lagama abuurin aabbe ee biduuni adin a alla yidhi kun fakaan saasaa loogu gaar yeela isaga laakiin fiiri nabi maxamed sal allahu alay slam menidii aabbihiisa laga abuura isaga cabdullaahi ah, bni cabdilmualib ibnu haashim aabbahaas menidiisia laga abuura laakiin ciise maya meni lagama abuurina kun a alla yidhi saasaa marka kelimada loogu gaar yeela oo la yidhaha kelimatullah ciise taasaa keenta asaadisata cashar mas'alada toban iyo lixayda macrifatu kownihi ciise ahanshadiisa waa in la garto ruuxan ruuxuu yahay ruuxda minhu min allahi alle xaggiisa ka ahaa wa ruuxun minhu xaa loola jeedaa mintaa ibtidaa'iyeah ibtidaau lgaaya oo waxaa loola jeedaa ruuxun min allaahi khalqan alle xaggiisay ka ahaatay macnaheedu waxa waya allah abuuroo jirsiiyey aamintu tabciidiye ma aha oo ruux ilaahay ka mida maaha subxaan allahi sida kirishtaanku leeyihiin marka ruux sidaasaa loola jeedaa waa naf alla abuuray oo ilaahay malaku jibriil u dhiibay oo uu ku afuuf maryamo markaasuu ku afuufay markaasay gashay ah, malaku jibriil inta ilaahay u dhiibay uu yidhi maryamo binti cimraan ku afuuf markaasuu ku afuuf ah asaabixata cashar masalada toban iyo toddobayda macrifatu fadli iimaan iimaanka fadligiisa waa in la garto biljannati janna la rumeeyo iyo wanaari naarta jannada iyo naarta in la rumeeyo fadligay leedahay waa in la garto fadligay leedahayna waxaad ku garan xadiidka cubaaday ku jiraanoo shanta waxay ka mid yihiin qofka qira jannada ilaahay u ballanqaaday shantaasay ka yihiin aaaminata cashar mas'alada toban iyo sideedayda macrifatu qowlihi nabiga qowlkiisa waa in la garto calaa maa kaana min alcamali qofkii shantaas arrimood qira man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waana muxamadan cabduhu warasuuluh waana ciisa cabdullaahi warasuuluh wa kelimatu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun minhu wاljannata xaqu wanaara xaqun adkhalahu llahu اljanna calaa maa kaana min alcamali qofka shantan qira ilaahay jannadu gelina calaa maa kaana maca maa kaana min alcamali wax alla wi camalo xaggiisa ka ahaado macnahaas waa in la garta xaa loola jeedaa maa calaa maa kaana min alcamali wax alla wixii xaggiisa ka ahaado min camalin saalixin walow qal camalkiisa saalixa haba yaraadee janno waa la gelina waa macna calaa maa kaana min alcamali sayi camalxun wax alla wuxuu raba ha sameeyo oo shirki ka beri ah walow kaura camalkiisa xunba ha batee janno waa la gelina ah, macnihiis waa sa qofkaan hantan qiray shantan qofka qiray camalkiisa saalixa haba yaraado camalkiisa xun haba bato janno waa la gelina laakiin waa inaan camalkiisa xun shirki ku jirin uma laqiitani laa tushriku bi shayin waa inuu janno waa la gelinaa qofkaas laakiin janno gelinta sidaan soo sheegnay horeyna waa laga gelin karaa waa dhici karta inay noqoto in marka hore la soo cadaabay kadib la geliyana way dhacda laakiin qof shantan qira waa la hoba janno in la gelinayo oo dhinta isagoo shirki beri ka ah macnihiisu marka waa sidaa ee shardi ma ahan qofka markuu jannada gelayo in camalkiisa saalixa dhammaystiran yahay shardi ma waa shardi jannada qofka gelaa inuu dhammaystiran yahay camalkiisa saalixa ah, ee camal yar iyo tawxiid janno lagu geli maayl ah, ma lagu gelay janayl marka taas waa madhab daciif oo baatil ah waa madhabka muctasilada iyo iyo iyo khawaarijta iyo khawaarijta ataasicata cashar mas'alada toban iyo sagaaleeda macrifatu garasho la garto wey analmiisaana miisaanka lahu kifataani inuu laba kafadood leeyay miisaanku laba kafadood inuu leeyahy caaqila wax lagu miisaama qaaraa inkireen ahlbidca ka mida ah waxay yidhahdeen miisaanka caaqila laba kafadood ma lehe waxbaa la miisaama waxaa loola jeedaa cadaalad unbaa dadka wax loogu kala xukmina laakiin xadiidkii oo xadiiulbitaaqa oo kitaabka sharxiisana uu dhigayay ama soo akrinay xadiidkaasa sariix ay ku yahy oo caddaynaa in dunuubtiina kafad la saara laa ilaha illa warqaday ku qorayna kafad la saara marka aakhiro miisaan laba kafadood laha wax lagu miisaama meesha uu ka qaatay xadiidka meesha uu ka qaatay shiikaase waxaa dhici karta xadiidka abi saciidin inuu yahay xadiidka abi saciid marka kuma cadda uu leeyahy cuthaymiin laakiin de xadiidku xadiiulbidaaqay ku cadda xadiiulbidaaqa ay ku caddahay aakhiro miisaanka wax lagu miisaama inuu laba kafadood leeyahy taasay ku cadda alcishruun masalada labaatanideed baabka laga qaadanaa macrifatu dikri lweji wejiga sheegidiisa waa in la garto ah. fain allah xarama cala naari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika waj allah macnaha wejiga sheegidiisa in la garto weji waa sifatu min sifaat illaahi alkhabariyati daatiya sifaata allah ee khabariga ah naloo sheego naloo qabray ee daatadiisa ilaahay weynaa laazima ifa daatiya di la waa sifada ilaahay daatadiisa laasimayda sifa ficliya haddii la yidhaahdana waa midda mashiicadiisa ku xidhan oo markuu doono uu sameeyo sida kalaamkaoo kale iyo wax abuuristoo kale marka waa in la garto inay tahay wejiga sifa min sifaatillahi kayfkeedana asagaa garana anagu garanmayno makhluuqana ma shabaho wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed هذا هو. من حيوانك